bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamd وآlih وصaxbه أجمaعين النداء qala الناظم رaximh الlه taعaalى wlilmunaada الnaa'i أw kanaa'iya وأy وآkda ثuma haya wاlhmز للdاni wwaliman nudib أw ya وغayru waalada labs اجtunib wغayru manduubi wmdmri wma ja mstagaatha qad yucarى faclama wdaka fi smi اljinsi wاlmushaari lah qala wman ymnachu fansur caadilah wbni اlmucaraf almunaada اlmfrada clى اladii fi rafcihi qad cuhida wanwi ndimaama baabanow qabla الnida walyujra mujra di binaaءi judida wاlmfrad اlmankuura wاlmudaafa washibhahu sibcaadi man khilaafa wnaxwa zaydi duma wاftaxana min naxwi azayd bna saciidi laa tahin wاdamu in lam yalil ibnu calama aw yalil ibna calamu qad xutima wadmum aw insib madiraara nuwina mima lahu istixqaaqu damin buyina wbdiraari khusa jamcu ya wal ilaa maca allahi wamaxkiyi اljumal wاlakharu اllahuma bالtacwiidi washadaya allahuma fi qariidi meeshan waxaan ka galaynaa munaada ama nidaa nidaa yeeris waaye qofkii oo loo yeero marka nidaa waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan rafcu sawti naadi fulaan haddaan ku irahdo bimacnaa irfaci sawta calayhi bismihi weeyaan sharci ahaanna waxaa lagu yiraahdaa annidaau bixarfin min xuruufi nidaa nidaha marka tacriif ahaan intaasaa lagu yiraahdaa mar waxa weeyaan waa luqa ahaan oo waa rafcu sawt waa u yeeris marka tacriif ay tahayne waxa weeyaan addacwatu bilmadcuwi aw dacwat lmadcuwi biaxadi xuruufi nidaa ninka loo yeerayo oo xuruuf min xuruufi nidaa loogu yeero yaa la yidhaahdaa ayib markaasuu musanifka waxa weeyaan inta wuxuu ka leeyahay walilmunaada naayi aw kanaa'i yaa waay waaa kada huma hayaa walilmunaada naayi aw kanaa'i yaa wa ay wa a kadaa ayaa huma hayaa walilmunaada wuxuu leeyahay annaayi oo fogaay aw kanaa'i midkii fogaay midkii lamid ah yaabaa iskale wa ay baa loogu yeeraa wa aa baa loogu yeeraa kadaa ayaabaa lamid ah huma hayaabaa lamid ah inta waxaa wey adawaat yuu musanifka inta kaaga sheegaya adawaat الnidaa bilbasdi waa sideed wa bilikhtisaarina waxa weeyaan waa afar marka aad soo gaabisid waxa weeyaan ama markaad kala fogeysid hamse keligeed azayd la yidhaahdo iyo ayadoo haddana la mado a zayd la yidhaahdo labo ay iyadoo keligeed gaaban ay oo maqsuur ah iyo iyadoo mamduud oo ay la yidhaahdo ay muxamed ay rabbi xataa waa soo aroortay waa afar iyaa waa shan ayaa waa lix hayaa waa sideed e, waa toddobo waa waa sideedaas waay haddii soo gaabiyana waxa waaye hamzo ama dheeray ama gaabi ay ama dheeray ama gaabi labo yaa saddex iyo waa afartaas waay liannahu yaadii iyadoo hamsu lagu daray ayaa la yidhi iyadoo hamsadeeda ha loo bedelo hayaa la yidhi waxa weeyaan waa isku meeshile waaye marka haddaad kala bastidna waa sideed haddaad isku soo aroorsiidna waa afar xaraf weeyaan ayib marka hadda waxaan garanay annidaa luqatan rafcu sawt wa isilaaxan adducaau biaxadi xuruufi nidaa adawaat nidaa sideed ama afar biikhtisaar iyo bilbasti intaas baan hadda garanay intaanan gelin marka musanifka adawaadkii buu hadda kuu sheegay walilmunaadaa wuxuu leeyahay midkii loo naadinay annaa'i oo fogaay aw ka naa'i midkii fogaay midkii lamide waa ninka naa'imka ah nin hurdaayo iyo nin saahi ahoo asiga dhan maqan waxaa layidhaha fi xukmi naa'i midka foguu la mid yahay yaabay leeyihiin wa ay bay leeyihiin wa aa bay leeyihin aa waay aa aa kadaa waxaa lamide ayaabaa lamide yaadiyo hamse lagu daray thuma hayaa aa lamid e oo iyadoo hamsadeeda yaa ha loo bedelay marka musanifka hadda wuxuu noo sheegay yaa iyo ey iyo a iyo ayaa iyo hayaa waana gadaaluu ka soo sheegi doonaa lix labada kale ayagan unbaa laga dhexdhalinayaa eydii oo dheer iyo aadii oo dheer iyadoo gaaban sideeda sidaasay ku noqonayaan asiga hadda lix buu kuu sheegay labada kale waxay ku dhex jiraan eydi iyo aadi bay ku dhex jiraan azayd iyo azayd ina tiraa labadiiba waa heli karta markaasuu wuxuu ri wاlhamzu lidaani waa liman nudib aw yaa wagayru waalada labsi tunib walhamzu hamzadi lidaani nin kula fadhiya azayd aad leedahay acali acuhmaan akhaalid aada leedahay ninka kuu dhowaayo wawa lafdigaas waane liman nudiba ninkii loo calaacalaa iska leh yani waxa weeyaan ama qofaad u calaacalay ama meelaadka xanuunsanay waxaa la yihahdaa manduubka saas waay almanduub almutafajacu calayhi midka qofaa loo xanuunsanaya waa waa abaa waa akhi oo kale yaad leedahay qofaad xanuunsanaysaa ama almutawajacu minhu adaaba meel ka xanuunsanaysa waa dahrii waa dahraa waa ra'saah aad leedahay caaisha nabiga calayhi salaatu wasalaam markay ay tiriyey aniga waa jiranayo madaxa i xanuunay nabiga ana waa ra'saah buu yidhi ana madaxa i xanuunay macnaha waxa weeyaan almutafajacu calayhi walmutawajacu minhu waa a loo isticmaalaa aw yaana waa loo isticmaalaa ayadana macnaha qofkii yaa ra'saah yaa zaydaah waad dhihi kartaa qofkeedu xanuunsanay imaajidka xanuunsanaysa laakiin wuxuu iri wagayru waa waa waxaan ahayn ijtuniba waa laga fogaaday ladablabsi markii ishkaal ka timaado waa laga fogaadaa haddii nidihii oo xaqiiqiga ahay iyo midkii oo manduubkahay isku darsamayaan waa kaligeedaa la isticmaala meeshaan shaki ka jooginne waadina waa la isticmaala waa loogu dari karaa intaas weeyaan waxaa laysku haystaa nidaha maraaxishiis waa mide eh. inuu nida fog jiro iyo mid dhow inuu jiro waa laysku waafaqsan yahay mid mutawasit ee eh ma jira marka haddii la yidhaahdo mid fog baa jiro waxaa iska iskale haddii saddex marxalaa jirta la yidhaahdo ayaa iyo hayaa waxay leeyihiin kuwa fogfog bay leeyihiin ayib a e a oo dheerdheerna igana waxaa mutawasitka ay leeyihiin a e a oo gaabanna midka qariibka ay leeyihiin waa waxawaaida goonigeeda waa nin meel oo laga xanuunsanaa waa dheeraal iyo fogaa lama yidhaahdo ya way wada dhexaysaa walidaalika waxaa la yihahdaa kulu adawaatin ijtamacat laa budda lahaa min ummin wa umu hadihi ladawaati ya marka min khasaa'isiha waxaa kamid a ah, annaha tadkhulu cala alqariib wa cala almutawasit wa cala albaciid ninkii kula fadhiya yaa axmed aad dhihi kartaa yaa cali waad nin kula yaa fulaan oo nin mutawasit marka kulahaa tustacmal min khasaaisi min khasaa'is ilyaa yaa bay kamid tahay khasaa'isteeda min khasaaisihaa waxaa kamid eh waxyaalo ayada keligeed loogu naadinahaa jirto ismuljalaala adawaadka kale lama gela yaa allah lama yidhaahdo ya allah yaa allah iyo allah ismuljalaalaha iyo lafdi ayi yaa ayuha nabiyu ama lafdatu ayu yaa ayatuha nabiyu ya keligeeda loo isticmaalaa min khasaaisihi ay ka min khasaaisi ya waxaa ka mid eh annahu idaa xudifa xarfu nidaa yakuunu ya haddii la yidhaahda yuusufu acrid can haada yaa un baa lasoo qadaraa wax kale lasoo qadari maayo almuhim min khasaaisi ya bay ka mid wuxuu ku yiri walhamzu hamzadii oo axmed la lidaani midka dhow baa loogu naadiyaa wa waa lafdigaas waane liman nudiba ninkii macnaha loo calaacalay ama lagameeshii ama laga calaacalay aw yaa ama yaa yaabaa iskale aw yaa macnaha wa yaa liman nudiba waay yacni almanduubka waxaa loo isticmaalaa yaa iyo waaw laakiin wagayru waa waa waxaan ahayn oo ya ah ujtuniba waa laga fogaaday lada labsi markii ay ishkaal ka timaado waa laga fogaada oo marka waxa weyaan qofki hadduu xanuunsanayo wuxuu leeyahay waa zaydaah ma waa dahraah waa ra'saah uu leeyahay haddii qof uu ka xanuunsanayo yaa waladaah yaa eh, yaa caliyaah yaa khaalidaah buu leeyahay waatay gabadhii nabiga caleyh salaatu wasalaam faatima markii nabiga caleyh salaatu wasalaam oo xaraarugay ay tiri yaa abataah ay u isticmaashay marka iyadoo macnaha ay nidana ma aha waxa weeyaan waa nudba waay qofkiioo loo xanuunsanay ayib marka adawaadkii buu hadda noo sheegay iyo siday yihiin daahiru kalaami lmusanif waxa weeyaan wixii hamsada kasoo haray oo azayd ah waxa kale in baciidka loo isticmaalayo oo marka ay tahay maraaxil almunaada nin dhow iyo mid fog inay kala yihiin oo asiga midka mutawasitka xataa ibnu maalik wuxuu ka daraa midka fog laakiin qowl mashhuur cinda ahli اlcilmi bاnaxw waxaa weyaan inay saddex maraaxil kala yihiin sidaa weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wagayru manduubin wmudmarin wmaa jaa mustagaathan qad yucaraa faclamaa wadaka fi smi اljinsi wاlmushaari lah qala wman ymnachu fansur caadilah wagayru manduubin midka loo calaa calaya waxaan ahayn iyo wamudmarin wagayru mudmarin minan damiir aan ahayn iyo wamaa jaaa wagayru maa jaaa wixii yimaado waxaan ka ahayn mustakaathan asigoo macnaha laga gargaar dalbayo qad yucaraa in nidihii adawaatu nidaa in laga dhartiraa dhici kartee faclam ogow haddana inta wuxuu nooga galaa musanifka munaadaha laba qeyb u kala baxa maa yajuusu xadfu xarfi nidaa minhu wamaa laa yajuusu labadaasay u kala baxaan musanifku wuxuu iri maa laa yajuusu xadfu xarfi nidaa waxa weeyaan saddex buu ka tilmaamay manduub qofkii loo xanuunsanay ama meesha laga xanuunsanay lagama goyn karo oo nin baa maanta xanuunsano aada u sakaraada waa zaydaaha atira zayd xaalkiisa maanta waa adagyahy aad leedahay waa manduubkii hadda aan soo sheegnay marka waawga lama goyn karo zaydaah kaligeed lama dhihi karo haddiiba ay xarfu nidaa ou yahay manduubka ou galo manduub ou galo laa yajuusu xadfu xarfi nadbi min almanduub waa zaydaah waa ra'saah waa abataah waa baytaah gurigaadoo dab ku dhacayaad aragto gubanayo yaa baytaah aad leedahay manduubka baabuu leeh waa imaan doonaa ko midda kale mudmar haddii damiir loo naadiyo damaairta kale looma naadiyo ilaa damiir اkhitaab keligiis weeyaane damiir mukhaaطab haddii loo naadiyo waana yar tahayba aslan in loo naadiye in yaada laga gooyo ma banaano maxaad leedahay mathala iyaakaad nidageli rabtaa yaa iyaaka qad kafaytuka warniyo habow waan kugu filnaaday qaylada iyo butuugsiga iska dhaafaad leedahay yaa iyaaka qad kafaytuka marka iyaaka iyadoo oo xarf munaadi iyaaka u noqda yaadi lagama goyn karo oo iyaaka qad kafaytuka markaa mafcuul bihi muqadamay u ekaanaysaa adigana nidaabaad ula jeeday marka ilabsiyaa ka imaana lagama goyn karo wamaa jaa mustakaathan alamida istikaatha waanoo imaan doonta baabay gooni u leedahay laakiin hadda xukumka laga rabo waxa waaye ida ida stugiitha smun bilaamin isma loo istiqaati nin baad gargaar u dalbaysaa meelaad ku kuftay markaasaa wax oo nin baad aragtay oo meel ku kufay marka gargaar baad u weydiinaysaa markaasaad leedahay yaa la zaydin war zayd ha gaaro oo kale ama midka asigaaba mustaqaat mustaqaat waa ninka oo asiga wax laga dalbanay yaa lazaydin licamrin aada leedahay war zaydo camarka gaar meel xunow ku jiraay mustaqaat waa midka gargaarka laga dalbay gargaarka waxa weyaan adduunyada istiqaatha wax la qof nool istiqaathadiis waa banaantahay war yaa fulaanu kaali ii kaalmey waxaan ila ritigaan ila rar juunigan ila qabo baabuurkan ila ii riix istiqaat baa la yidhaahda ninkaasaad waxaad weydiisanaysaa gargaar degdeg inuu kuu fidiyo qofka bani aadamka awood buu ilaahi siiyey sabab uu kuu noqon karaa wax adiga kuugu cuslaaday inuu kula qabto maa fi ay mushkila fi dunya laakiin nin dhintay oo asigaba duca kaa rabo in layidhah yaa fulaanow maanta wardaan ku jira kaal iga bixi waxa oo shirkiga gaarsiinaya meeshaas weeyaan taas ninkaas laa yaqdir abadan man maata an yugiitha xayan abada bal ina almayita muxtaaju ila alxayi an yadcuwa lahu bilmakfirati waاtawfiiq wa rafci اlkurab adigaa asigaa kaaga baxa marka dadka caamada oo la khalday dabcan ina kufriga loola soo ordana ma aha runtii xaqiiqatan qofka waxaa la rabaa markiid gaalnimo ku xukminaysa an tatabayana اlxujatu lahu oo macnaha waxa weeyaan inay xujadii ku qumtaa la rabaa iqaamat اlxujati caleyh waintifaai lmawaanic in la helo liannahu dadkaas daday culamo u yaqiineen oy dad ugu dambeeyeen yaa yidhaahdeen ninka meydka ah wuu ku gargaari karaa qabriguu kaaga soo baxayaa ilaa dadkaas marka laga qanciyo shubhadaas dadkaas ay ku reebeen laga baabi'iyo in xugum loola soo degdega ma ah lanno ayaga naftooda halaag uma dan diintahay rabaan ninkan waxay ugu khidmaynayaan waxay yihin qiyaam markaan tago nin baa wuxuu isku sheegaa weli inuu yahay markaasuu iri dhibkii aad ku dhacdaan wuxuu iri gacanta aniga haleyhaati haddaan dhinta buuri liannahu nin saaxiib maba noqon karaba nin ay asxaabtiisa in yaroo care ay ka celisay anigoo qabri ku jiro hadaanba intaas carada aniga i saaran haddaan inta kasoo baxa waxba idin qabo waayo dadba ma ihi buu dad saas laga dhaadhiciyey in markaa eh, waxaa sahlanayn in shubhadaas laga zuuliyo muddo dheer bay u baahan tahay dacwadoona xikmay u baahan tahay haddii kufri aada la dul fuushid adigana inayna waxba ka maqlin waxoodana ay ku adkaadaan ka laazimayso laakiin adiga maogtahay adigaabaa maanta xaq ilaahay ku fahamsiiyey kayfa alwusuul ila qalbi haaulaai ariiqadeed umarleed adaa laga raba faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa ila sabiili rabbika bاlxikmati waa khalad weyn ninka hadduu og yahay inuu arintaas asoo ogaal ugu bareero islaamku kaga baxaya man dacaa hayr اllahi shirki weeyaan laakiin ninka waa in xujada loo sheegay in waxaan shirkiyin inuu fahmo waay ayb markaasuu wuxuu leeyahay mustaqaadkaas marka ninka la gargaar la weydiisanaya yaa la zayd lidaabati war daabadii iga fakatee kaale iisoo qabayaad leedahay marka saddexdaas musanifku wuxuu yiri lagama goy karo markaasuu ihi wadaaka midkaas oo xadfu xarfi nidaaa ah, fi ismi ljinsi ismuljinsiga io walmushaari lah midka la ishaarayo qalla waa yaraaday in xarfu nidaa laga gooyo idaa saara almunaada isma jinsin aw isma ishaaratin haddii uu noqdo in xarfu nidaa laga gooyo waa yar tahay waman yamnachu ninkii diidane fansur caadilahu ninka kasoo horjeeda u gargaar buu ku yiri qolaa waxay leeyihiin saddexdaas waa laysku waafaqsan yahay waxaa lagu daraa ismi ishaaro oo yaa haadaa haddii ay noqoto in ya-di laga gooya haadaa lama dhihi kara bay leeyihiin qolaa saas qabaan ismu ishaaradi hadduu munaado noqdo lagama goy karo ismi jinsi aada lamid e, yaa rajulan aad tiri yaa rajulan yaa raakiban ismu jinsigi waay lagama goyn karo qolaa qabaan laakiin musanifku wuxuu ku yiri in laga gooyo ma badno oo macnaha waxa weeyaan qala an yuxdafa minhu yaa eh, xarfu nida laakiin ninkii diido oo yidhaah maba laga goyn karo ninka kasoo horjeeda u gargaaro waa laga goy karaa saas dheh marka musanifka xujo weyn oo haystaa wuxuu leeyahay kuufiyiintuu ku raacay basriyiinta waxay qabaan maya ma la goyn karo ismul ishaara iyo ismuljinsi xarfunidaa lagama goyn karo musanifka iyo reer kuufana waxay leeyihin waa idinku waafaqsannahay in laga gooyo ma haboono laakiin waa dhici karta waxaa loo soo deliishtay qowl اllahi tacaala huma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum uma antum adinka haaulaa yaa haaulaaiyow taqtuluuna anfusakum yahuudiya lagala hadlay fiiri marka haaulaai munaada xudifa minhu xarfu nidaa asalkeeda waxaad yaa haaulaai taqtuluuna anfusakum marka ismu ishaarihii oo laga jaray waay ayib waxaa kamid a baa la yidhi qowl shaaciri na waa lamid darci waan falaysa bacda ishticaali الra'si shayba ila الsiba min sabiili ayib daa daa yaa daa midkaanow irci waan kaaftoon oo reebtoon falaysa ma aha bacda ishticaali الra'si madaxa marku huray kadib shayban cinro ou la huray oo madaxaadi cadaaday min sabiilin jid ma jira ilaa siba caruurnimo looma naabo kara niya ka kaaftoon waxaan ka reebtoon marka fiiri darca waa an ou yiri shaacirki bitifaaq waxa waay daadaas xarfu nidaa baa ka maqan mumkin reer basrin inay yihaahdaan daruuratu shicri weeyaan asalkeeda yaada bay ahayd ismul jinsigi waxaa laga maqlaa layidhi carabti inay leeyihiin asbix yaa leylu adriq kara ay leeyihiin asbix macnaha waag bariisa leylu yaa leylu leylugaas ismu jinsi waa ariq kara ariq macnaha raarici oo hurud kara yaa kara kara waxaa weyaan noomka waay noomow iyo imaw hurdoy iyo imaw habeenow imaw waay macnihi marka waxaa weyaan qowlka musanifka uu doortay wahuwa alxaq annahu ida kaana almunaada isma jinsin aw isma ishaaratin alakharu ibqaau xarfi nidaai macahu w fi اqaliili yumkin an yuxdaf wqad sumica min dalika alcarab ayضa waxaa lagu daraa baa la yihi oo musanifka uusan ka hadlin munaadaha markuu baciid yahay xarfu nidaa lama goyn karo oo maثala yaa cali aad leedahay lannahu yaa cali markaad leedahay munaadihi wuxuu u baahan yahay cod dheeruu u baahan yahay waxaa codka dheerayn karana yadi waa yaa fulaan hadda madki waa aragta yaa ayuha aladiina aamanuu codkii waxaa dheeraynaya waxa weeyaan yadaas waa haddii ninka uu kaa fog yahay oo yadii xarfunidaaha la gooya la yiraahdo macnihii waxa weeyaan inaadan aadan fahmin marka qofkii inaadan maqashinin marka maa yacni buu hadalkaadi noqonaya marka waxaa lagu daraa min alamaakin alati laa yajuusu xadfu xarfi nidaa ida kaana almunaadaa baciida ma laga goyn kara baa la yihi lianna almuraada waxa weeyaan iطaalat الsawt wاlxadfu yunaafiih intaasoo dhan lagama goy karo waxaa lamid ah layir oo aydan lagu daraa ismu اljalaala markii loo naadinayo wax lagama jari karo ya allah baad leedahay yaa allah inta allah kaligeed aad tiraahdeed khabar inay tahay oo mubtadaa tahay allahu jala jalaaluhu qad ancama calayna inaad soo wadido mubtada ay tahay iyo inay nida la kala garanayn marka laa yajuusu xadfu xarfi nida min lafdi jalaala isagane allaahuma ilaa idaa cuwida haddii miim gadaa lagaga daro allaahuma la yihahda yadi markaa taasaa bedelkeeda gelayso almuhim waxaa weyaan mawaadicdaas uu musanifka saddex sheegay iyo laba la isku khilaafsan yahay iyo laba aan gadaal kaaga daray intaas xarfunidaa lama xadfi karo wixii kasoo haray xarfunidaa waa la goyn karaa hadda fiiri qur-aanka kariimka waxaa ku jira yuusufu acrid can hada wastakfirii lidanbik yuusufu acrid can hada baa ilaahay u yiri yani xikaayatan can maada can اlxakam yuusufu bimacnaa yaa yuusufu weeyaan yuusufu macnaheedu yaa yuusufu marka waa la xadfa yuusuf yadiisi wmaca dalika waxa weeyaan inuu nidaa yahay layskuma khilaafsano maa cadaa hadihi اlamaakin yajuuzu xadfu xarfi nida wa ibqaaء اlmunaada liana siyaaqa الnidaa gayra siyaaqi اlkhabr markaasuu yihi wbni اlmucaraf almunaada اlmufrada calى اladii fii rafcihi qad cuhida inta musanifku wuxuu noogaga hadlayaa axkaamtii munaadaha markaasuu wuxuu ku yiri wbni binay almucarafa midka la macrifeey almunaada ee munaadaha almufrada ee mufradka cala aladii kii ku banay xarakadii qad cuhida fii rafcihi godaalkiisa lagu ogay ayb meeshaan wuxuu noogaga hadlay aqsaam munaadaha waxaa waay saddex shan u qeybsamaa munaadaha shan u qeybsamaa inuu yahay mufrad calam ah inuu yahay nakira maqsuuda ah inuuna yahay nakira kheyra maqsuuda ah inuu mudaaf yahay inuu mushabah bilmudaaf yahay munaadaha loo naadina intaas kama baxsanaa karo marka xukumkii baan kuu koobayaaye hadduu mfrad calam yahay iyo haddii nakira maqsuuda uu yahay yubnى calى الdm ama yubnى calى maa yurfacu bihi low kaana mcraban haddii nakira khayra maqsuuda u yahay ama mudaaf u yahay ama mushabah bimudaaf u yahayna waa la nasbinaya nakira mfrad oo calame waxaa kamid eh yaa ibraahimu yaa yuusufu yaa zaydu yaa caliyu yaa ismaaciilu mufrad calam u kow haddii nakira maqsuuda ou yahayne yaa rajulu aad leedahay nin iyadoo rajul nakira ay tahay laakiin mid gaara ah ayaad farta ku fiiqday yaa rajulu intabih limaa taquulu aad leedahay waa nakira laakinahu nakiro dhan uma jeedid nin gaara ah ad ula jeedaa nakira maqsuuda yani asoo ah loola jeedaa labadaas waxa weeyaan haday waxaa lagu binaynayaa marka hore dame iska dhawa uu soo laaban doona ama waxa weeyaan waxaa tiraa yubna calaa maa yurfacu bihi low kaana mucraban marka mufrad meeshan waxaa lagala jeedaa maa cada almudaaf wاlmushabah bmudaaf wixii kasoo haray mufradaa loo yaqaana kayfa waxa weeyaan hadaa tiraa zaydani iyo zayduna iyo hindaad iyo e, rijaal kulligood mufrada meeshaan loogaga yaqaana marka waxaa lagu leeyahay isimka hadduu munaado noqdo oo mufrad yahay mufradkii oo halka hadduu yahayna damaa lagu binaynaya mufrad oo calaa e, tathniya hadduu yahayne iyo jamac mudakar saalim na waxa waay yubna calaa maa yurfacu bihi low kaana mucraban taniya maxaa lagu godi jiray alif aliftiyaa lagu binaynaa waxaa leey yaa zaydani yaa zaydayna yaa zaydayni lama dhahayo haye yaa muslimuuna yaa laleeyahay yaa muslimuuna yaa muslimiin dadka hadda sidaasa yaqaan yaa muslimiin ma aha yaa muslimuun lianna wuxuu ku yiri yubna almufradu wاlmuraadu bاlmufrad huna aلtathniya wاljamci wa jamci اmuanath wa jamc taksiir kulaha mufrad waay yubna calى maa yurfacu bihi low kaana mucraban marka yaa zaydani crab hadii lagu yihahda ya xrfu nida zaydani munaada mabniyu calى اlأlfi fi maxali nasbin lannahu haddii zaydani mucrab uu ahaan lahay marfuuc bilif ala dhihi lahay aliftii lagu godi laha lagu binayna ayib maxaan fii maxali nasbin u leenahay marka waxaa lagu leeyahay liana almunaada cala alqowli اraajixi mansuubu bificli mudmar oo asalkii waxay aheeday markaad yaa zaydu ade adcuu zaydan ay macno tahay oo ya-daas waxaa booskeeda ku jiro oy naaib ka tahay ficil haadaka alcaamil اlmaxduuf huwa aladii nasaba almunaada waadix weeyaan marka waxaad leedahay ficilkaasna waajib اlxadfi waay lama soo muuji karo yaa adcuu zaydan ma dhihi kartid oo yaadi intaad la timaada haddana ficilkana ma la imaan kartid khulaasaة اlqowl almunaada min almansuubaat wnaasibuhu huwa ficlu muqadar asluhu adcuu muxamada adcu lmuslimiina adcuu keyta saas uu ahay marka maxaa loo binay kan waxaa laleeyahay yadi iyo asigiya bimathaabati tarkiib khamsata isku noqdeen sidaasaa loo bineeyey baa laleeyahay marka khulaasat اlqowl tahniyada iyo jamcu mudakr saalim jamcadu muanah yaha yaa hindaatu hadaa tirahda dhib ma laha liannahu jamcu muana saalim damaa lagu godi jiray damaana binayna isma bedel mugu imaanay jamcu damaa lagu godi jiray damadia lagu binaynayaa rijaalu aada leedahay waata nabiy laahi yaa jibaalu awibii macahu waطayra yaa jibaalu fiiri jamcu tagsiir waa marka mabniin cala dan fi maxali nasbin leewo marka waxaa weeyaan taas buu musanifka kaaga hadla wuxuu ku yidhi wabni binay almucarafa midka la macrifay almunaada loo yeeray almufrada ah calى ladii kii ku binay qad cuhida fii rafcihi wixii lagu godi jiray oo lagu ogaaday in lagu godi jira maanta ku binay marka waxaad leedahay isim mufrad ah iyo jamcu taksiir iyo jamcu muanath saalim maxaa lagu godi jiray damo damadii ku binay marka yaa zaydu yaa rijaalu yaa hindaatu saddexdaas damadeedii lagu godi jiray damadii lagu binayna waxaa ku timiday maxaan ku iraahdaa tathniya maxaa lagu goda jiray alif alifta ku bene yaa zaydani aada leedahay yaa caliyaani ayb waa mid jamcu mudakari saalim maxaa lagu goda jiray waaw yaa zayduuna yaa muslimuuna yaa mu'minuuna yaa soomaaliyuuna saasaad leedahay ayb marka waawdiyaa lagu godana waana waana mabni ficilkaasaana nasbisanaya khilaafaa ku jiri qole waxay liyadaa wax nasbinayso qole waxay leedahay liana alyaa tanuubu can alficli fatansibhu biniyaaba qaar waxay leeyihiin ma ahana ficil baa meesha oo mumaathil ah wax badana qowl lakin alqowl الraajix aladi calayhi اljumhuur ana almunaada mansuub bficli maxduufi wujuba intaa weyaan ya-dana waxaa weyaan waa xarfu nidaa laa camala laha qowlkaasaa raajixa marka mufradkii waan ogaanay waxa lagu binaynay wabni munaada almufrada cala aladii fii rafcihi qad cuhida waa soo ogaanay ayb waxaa lamid e eh markaas waxaa lamid e eh musanifka haddaa si gooni carabka uguma dhufanin ayib nakirada maqsuudada waxaad leedahay ya rajulu aad leedahay aydana mabniyun cala dami waay yaa rajulu ayib taas waxa weeyaan waa macruuf waay ya rajulu waa markay tahay nakira maqsuuda ayib waa tii xataa ajrumiga uu dhihi jiray yaa rajula khud biyadi waxaa lamid waxaad leedahay yaa gaafilan can dikri اllaahi wاlmowtu yaطlubhu yaa gaafilan can dikri اllaahi waxaad leedahay yaa rafiiqa bاlcibaadi urfuq bina kaas mushabah bاlmudaafi u noqona kaas yaa rafiiqa bاlcibaad mushabah bاlmudaaf waay laakin yaa gaafilan yaa rajula yaa raakiba aqbil calaya hadaa tirahdid nakira maqsuuda waay ayb walidaalika waxaa kamid ah layihi qowl shaaciri eh, uu yiri fayaa raakiba imaa caradta fabaligan nadaamaya min najraana anlaa talaaqiya fayaa raakiban midkaan fardaha sii fuulow nimana weer lagu soo qaaday marka ah, ninkan oo shaacirka ragu ku jiro waa la qabtay mid oo ayaga kamid ahaa badbaado farastiisuu ku carari markaasuu risaalo ka daba diray risaala sawtiya wuxuu ku yidhi fayaa raakiban midkan fardaha saaro anigu kuma aqaaniye laakiin nin fakada ina tahay baan ku arkaaye imaa caradta hadiid banaankii oo bankii maka haddaad tegtid fa iga gaarsiin nadaamaaya dadkan wada fariisa jirnay oo min najraana ka mid eh, talaaqiya maanta wixii ka dambeeya kulun inaysan jirin iga gaarsii buu yiri ku dhacay gacantaa la igu dhigay fartiintaas iga gaarsiif marka fiiri fayaa raakiban waa nakira oo gayr maqsuuda waatan fayaa raakiban wixii baa iskaga dhexyaaca yaa raakibu yuu ahaan lahay hadduu nakira maqsuuda yahay ta nakiradii hayr maqsuudada aheed waay ayib labadaas waxa weeyaan almuhim almufrad اlcalam oo lagala jeeda meeshan maa siwa mudaaf wاlmushabahi bimudaaf iyo maxaan ku iraahdaa iyo nakira maqsuuda labadaas dam waxaa lagu binayna calaa maa yurfacaani bihi kuwa kale waa noo imaan doonaan wanwindimaama baabanow qabla nidaa walyujra mujra dii binaain judida wuxuu iri wanwiniyeyso indimaama maa isim godaalkiisa niyeyso banow ay bineeyeen qabla nidaa walyujra ha lagu dareeriyo oo ha lagu qumiyo mujraadii binaain bina mid u saaxib eh meeshuu maray hala marsiiyo binaho judida la cusboonaysi marka su-aal isweydiin leh iyou musanifka intaan la weydiino ka jawaabay waxaa la yihi isimkii mucrabka ahay oo zayd iyo zaydaani mufradkii tahniyadii oo mucrabka ahay haddii nidaa ay yimaadiin waa la binay kii awal hor usoo binaysnay maxaa lagu samaynaa ma binihiisii hore loo dhaafaa mase mis cusubaa loo soo qadaraya markaasuu ku leeyahay waxaad u niyeysataa bina cusub mathala haadaa ismaacu lishaara mabniyaadkay ka mid yihin liannaha ashbahat alxuruufa fi lmacna haddii ismu ishaara loo naadiyo oo yaa haadaa la yidhaahdo haadaa markaa maxay noqonaysaa waxa weeyaan aleeya yaa xarfu nidaa haadaa hadi xarfu tanbiih daa ismu ishaara munaada mabniyu calaa calaa dama muqadara cala alalifi fi maxali nasbin markaasaa lagu leeyahy damadan waa dama aad hadda la timid laba joor baa marka markii hore bina u ahayna ka qaad bina cusubna u niyeyso maala waxaan soo dhaafnay siibaweyhi haddii calamka murakab u yahay oo weyhi lagu qatimo sidii siibaweyhi camaraweyhi inuu mabni ahay oo wa jumlatu wamaa bimazin rukiba daain bigayri weyhi tama ucriba aan soo sheegnay weyhi haddii lagu qatimo waa mabni marka yaa siibaweyhi hadii loo waa shaykhu nuxaad weeyaan haddii in loo loo niyeysta la rabo maxaa la samaynaa dama cusubaad keenaysaa yaad u niyeysanaysaa siibaweyhi sidiisau ahaana laakiin damo cusub inuu ku jiro yaad niyeysanaysaa marka waxaa laga ogaan karaa baa layidhi waxa ka dambe yaa siibaweyhi alcaalima binawi alaalimi alcaalimu binaxwi ala dhihi doonaa taabiciisa ayaa la kala ogaan doonaa markaasuu ku yihi wanwi niyeyso indimaama ma isim godaalkiisa banow ay bineen qabla nidaa isim nidaha intaan la imaanin baabkiisa ka hor mabni ahay markuu munaado noqdo damo cusub u niyeyso walyujra ha lagu dareeriyo mujraadii binaain isim la binay meeshuu maray oo kale binahoo judida isim mucrab ahay oo hadda bina laga dhigay oo kale xukumkiisa hala gaarsiiy buu ku yiri oo waa maxay zayd awalkii hore mucrabu ahay markii munaado ou noqday yuu binihiisa jadiid noqday kii awal sii binaysnay zayd oo kale ah laga mid dhigo mid awal mucrab ahay oo kale in loo ictiqaadiyo hadda bina cusub hala saaro intaas kaliya weeyaan markaasuu ku yidhi walmufrada almankuura walmudaafa wa shibha wansib caadiman khilaafa musanifka markaasuu wuxuu ku leeyahay walmufrada mufradkii almankuura la nikiri nakira hayra maqsuuda iyo wاlmudaafa midkii la idaafeeyey iyo wa shibhahu almushabah bmudaaf insib nasbi caadiman xaalaa tahay midka waaysan oo waaynaya khilaafan marka waxa weeyaan wansib nasbi almufrada nasbi almankuura labo loo kala saaraya mufrad اlmankuur bimacna nakira gayr اmaqsuuda fayaa raakiban midii hadda aan lahayn waay ko iyo wاlmudaafa mudaaf waa badan yahay markaad tirahdid yaa rasuula اllah yaa khayra khalqi اllaahi waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa muna waa mufra wa waa mudaaf waay almushabahu biاlmudaaf waxaa la yihahda kulama اtasala bihi shayu min wax ka dambeeyo ku dhammaystir ama cadaf ha ku dhammaystirmo yaa halaathatan wa halaahiina ama jaar iyo majruur ha ku dhammaystirmo yaa rafiiqa bilcibaadi ama camal uu sameeyo mafcuulkiisa ha ku dhammaystirmo yaa taalican jabalan kulu dalika mushabah bilmudaafa lilah kama ana almudaafa muftaqiru ilaa mudaafin ilayhi fakadalika almushabahu yaxtaaju ilaa maa yukamilu bihi macnaahu walaa ystaqni canhu faqiila inahu mushabah bاlmudaaf saddexdan wuxuu ku leeyahay layskuma khilaafsana in nasbadooda ay waajib tahay wuxuu iri markaas wansib nasbi almufrad almankuura mufradka la nakireeyey oo nakira hayra maqsuuda ah iyo wlmudaafa mudaafki nasbi iyo washibahahu mudaafka midkii shabahay nasbi caadiman xaalaatay mid waynayo khilaafan wax kaa hor imaanaya idoona jirin oo itifaaqa lagu yahay waa macnihii saas marka mufrad alnakira waa ti ninkii acmaaha wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadi ninka hadduu indhalaayahay hal nin uma qasdi karo nin maanta isaacidi karo ha isaacido ou leeyahay marka kaas waxaa la yidhahdaa nakira oo kayru maqsuuda waa tii hadda aan ayaa raakiban imaa caradta fa balliqan buu yiri markii asig gacanta lagu dhigay dad nin sii ordayo war ninkaas sii ordayo oo tahay ma ogiye ee warqadaas iga gaarsii buu yiri macnaha yaa raakiban wa mithaalu thaani waxaa kamid e eh, mudaafkii waxa weeyaan yaa ghulaama zaydin yaa daariba camrin waalida ibni hadaa tirahdid kulli waxaa weeyaan waa mudaaf waay waa badan yahay mudaafka ayib marka waxa weeyaan waa la nasbinaya marka yaa ghulaama hadaa tiraha ghulaama munaada mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahiraad iska leedahay markaasaa haddii lagu weydiiyo oo adiga mansuub iska dhe maladii nasabahu markii lagu yihahad leedahay hada mansuub bficli mqadari taqdiiru adcuu ghulaama zaydin ay asalkeeda aheed saasaad ku baxsanaysa ayib waxaa lamid mushabah bmudaaf yaa aalican jabalan yaa xasana wajhuhu yaa halaaثat wa halaaثiin iyo wixii lamid markaasuu musanifku uri wa naxwa zaydi duma waftaxana min naxwi azayda bna saciidi laa tahin axkaam kale markaan oo lawaaxiq munaada ayaa laga garay wuxuu ku leeyay musanifka wa naxwa zaydin duma dhe horta wa duma god naxwa zaydin zayd iyo wixii laxaad ah waftaxana kordhig oo min naxwi qowlika aa tiri azaydu bna saciidi laatayn hadaa tiraahd waxa weeyaan waxa weeyaan hadda wuxuu ka hadlaya markii lasoo sheegay munaadaha maa yajibu damuhu aw binaauhu iyo maa yajibu nasbuhu markii lasoo sheegay yaa inta waxaa lagugu sheegayaa maa yajuusu fihi lwajhaani nasbadiisii iyo damadiiba waxay ku banaan tahay midkan koobaad waxa waaye waa markii calam uu yimaado calam kalena uu ka daba dhaca watawasata baynahumaa lafdatu ibni hadday daba timaado waxaa lagu leeyahay kan horo laba wajiyaa ku banaan hadaa tira azaydu bna saciida hamzadii yaa zaydu hamzadii hamzada waa nida kan dambo nasbadiisa waajib waa liannahu waxaa weeyaan ibna mudaaf saciidin mudaafu ilayhi waa mudaaf munaada mudaaf oo kale uu lamid yahay nasbadiisa midka dambe waajib waay midka horaa laga hadlaya azaydu oo kalea laga hadlaya azaydu oo kale waxaa la leeyahay labaa ku bannaan labadi waa maxay inaad godido azaydu ibna saciidin inaad tiraahdo way kugu bannaan kow inaad fatxadiisna waa kugu bannaantaho azayda bna saciidin inaad tirahna waa kugu bannaan markii azaydu bnu azaydu bna saciidin la yidhaahdo waaba la garto alhamزة للنidاء الhمزة للنداء زaيد mناadى مبني calى الdم في مaحل نصب ya إbrاhimu ya أyuha الرasuل yaa yuusufu ayba lami tahaybo waa fahmna taas ishkaaliyad ma leh ishkaaliyadda waxay ka imaanaysaa markii la yidhaahdo yaa zayda azayda bna saciidin markii la yidhaahdo waxay u ekaanaysaa isim mufrad calam ah oo in la binee la rabay oo la nasbiyay u ekaanay markaasaa lagu leeyahy fatxadan zayd ka saaran laysat fatxata icraab ma aha inamaa hiya fatxatu binaa lilitbaaci maa bacdahu keli a waay oo marka maxaad leedahay azayda marka tirahdid alhamzatu listifhaam zayda smu munaada mabniyu calى اlfatxi lilitibaac fi maxali nasbin aad leedahay iskama bedelayso fatxadaas fatxat ciraab ma ahan oo azaydu hamzaة اlistifhaam zayd ism munaada mansuub calaamatu nasbi ma dhehaysid fatxadan waxaa keenay ibnada hor oo kor dhigan daraaddeeda la raacsiiyey oo waxaa layidhi yaa zayda bna saciidin ibnadaas horan oo dambaysoo fadxisan ya fadxadiisa min baab takhfiif yaa loo saaray keli a waay ee fadxada fadxatu icraab ma aha lilitbaac baa loo yiri ayib laakiin maxaa shardi ah in calam uu hormaro calam kalena uu dab maro wa saara baynawasada baynahumaa lafdatu ibnin markaasoo kale ibniga markii la qoray imlaa ahaan hamse laguma qoray ibnin ba iyo nuun keligeeda la qora haddaa بن azayd bna saciidin hamsaan qora oo ibnada ka horeysa khalad oo imlaai a waay ayib yaa fiican labadoodii ma azayda bna saciidin in yihaaho takfiifka aan raaca maa fiican mase ina sidiisu ku baaqi yeelo waa khilaaf bayna naxwiyiin basriyiinta waxay leeyihiin in la fadxiyaa fiican takfiifka waxa weyaan min asaaliib luga qolana waxay leeyihiin maya kuufiyiinta azaydu ale sideedaa lagu baaqi yeela marka labadaas yaa ku banaan laakiin waxaa ku baxday haddii midka hore uusan calam ahayn oo waxaa tidhi yaa rajulu ibna camrin aan ku iri fiiri ibnadii calam waa ka dambeeya laakiin calam kama horeya nakira ka horeyso ibnadu in la goda ma rajul in la goda waajib waa yaa rajulu ibna camrin laakiin lama dhihi karo yaa rajula bna camrin lama dhihi karo ko waxaa lamid eh haddii aan iraahdo yaa zaydu ibna akhiina waxa weeyaan zaydugii ibnigii calam waa ka hormaray laakiin mufrad calam kama dimarin akhiinadaas waxa weyaan macrifaba ha aatee laakiin mfrad calab ma ah lanno macaarifta waxay u kala baxdaa damaa'iri calab calab ma aha marka waxaa laleeyaha zaydu ibna akhiina baa laleeyahay kadaalika haddii munaadaha iyo ibniga lakala fasliyo asna hal wejyaa ku banaan yaa zaydu alfaadila ibna camrin fiil hadda ibnigii bayna calamayna dhacday laakiin calamka hore sifadiisa loogaga fasliyey marka waxa weyaan waxa weyaan in la damiya waajib w markaasuu ku yiri waduma god waftaxana kordhig naxwa zaydin yani zayd iyo wixii lamid eh oo min naxwi qowlika ka yimiday azaydu bna saciidin haddaad tiraahdid zaydkaas horo ama god oo azaydu dheh ibna saciidin ama azayda ibna saciidin dheh laakiin ibnada lagama hadlay taas in mar kastaba la kordhiga waajib waay ayib markaasuu musanif wuxuu ku yihi wadamu in lam yali ibnu calama aw yali ibna calamun qad xutimaa beytkan kii hore daba yaala wuxuu ku yihi wadamu damihii qad xutima waa la waajibiyey beytka aakhirkiisa u gudub wadamu damihi qad xutima waa la waajibiyey in lam ibnu ibnigii haduusan la xariisanin calaman oo calam haduusan ibniga ka hormarin oo ama nakira ama eh, wasfi kale uu ka hormaro in zaydu la yidhaah waajib waay kadalika wadamu damadii qad xutima waa la waajibiyey in lam yalil ibna ibniga haduusan ka dibdhicin calamun calam haduusan ka dibdhicin marka waxaa lagu leeyahay markii zayd laba waji ay ku banaanaanayso markuu calamna ka horeeyo calamna ka dambeeyo ibnina loo idaafeeyo waay laakiin haddii ibnigii calam uu ka hormari waayo ee nakira ay ka hormarto yaa rajulu ibna camrin haddii la yidhaahdo damadii agodaa arajulu in la goda waa waajib ama waxa weeyaan calam waa ka hormare calam dib marin oo waxaa la yidhi yaa zaydu ibna akhiina a la yidhi akhiidaas waxa weeyaan waa macrifa laakinahu calam ma aha calam baabkiisa u fiirso ma aha marka labadii haddii laga waayo ida اkhtala shardu min tilka shuruud fayajibu damu daali zaydin oo laba kuma banaananaysa asalkii horo yaa lagu keenaya saas weeyaan wadmum aw insib madiraara nuwina mima lahu istixqaaqu damin buyina ayb midaana waxa weyaan mas'alo kale waay oo min masaa'il nidaa ka mid eh markaasuu wuxuu ku leeyahy musanifka raxmat ullaahi calayh wadmum god awinsib kordhig maa isim nuwina loo tanwiinay idiraaran dhibaato awgeed oo mimaa ka mid eh istixqaaqu damin dama e, inuu mutaysto buyina lahu loo cadeeyey ah, tan waxaa loo jeeda mufradkii oo calamka ahay oo dama lagu binaynay yaa zaydu yaa caliyu yaa khaalidu kii ahaa haddii ay shicir uu ku yimaado haddii shicir uu ku yimaado oo daruura shicir ay keentay in la tanwiiniyo marka labaa kugu banaan damadii oo yaa zaydu ahayd yaa zaydun ka dhig oo dama oo markaa e, godaal ah eh. ama insi ama in nasbisaa yaa zaydan iska dheh marka kordhigaasi kordhig icraab ma ah godaalkana godaal icraab ma ah daruuraa keentay laakiin asalkiisa waxay ahayd in dama lagu bineeyo damadii marka daruuraad diiday haddayba daruuro timaado damadii hal ahayd laba ka dhigo yaa zaydun dheh ama tan nasba u bedela zaydan dheh labadayba waa kuu banaan tahay liannau daruura keentay wadaruuratu tuqadaru biqadariha markaasuu ku yiri wadmum god awinsib nasbi maa isim nuwina loo tanwiiniyey idiraaran isim iska godnaay laakiin tanwiina tanwiin waxaa la yihahdaa laba xarako israacsan nuwina waxaa loo tanwiinay idiraaran oo mimaa isim kamide eh istixqaaqu damin dama inuu mutaysto buyina lahu loo soo caday isimkii ah, in dama la geliya loo soo caday muxuu ahay mufrad calam iyo nakira maqsuuda ah nakira maqsuuda iyo mufrad alam hadii ay dhibaato ka timaado in la tanwiiniya danti ay keento tanwiinta dama keligeed laguma qeydayo nasbana waa ku banaan tahay waxaa la yihi waxaa kamida qowl shaaciri salaamun salaamu اllahi yaa maطru calayha walaysa calayka yaa maطrun الsalaamu ou yiri fiiri markaan wuxuu leeyahay salaamu اllaahi nabadgelyo ilaahay yaa mataru ninka matar la yihahdo calayha korkeeda naagtaas korkeeda ha ahaato walaysa calayka dushaada alla kama dhiga yaa mataru matarow asalaamu alla korkaada kama dhigo fiiri markaan matar nin magaciisa waa zayd iyo cali ay lamid tahay matar matar roob ma aha dirta ninaa matar loo bixiyey marka hadii loo naadiye maxay ahayd yaa mataru ya muxamadu yaa khaalidu saasay ahayd hal dambe in la siiyo dhibaataa timid marka beytkii ajaba hadda ya salaamu llahi yaa mataru caleyh haddii la yidhaahdo wasankii oo caruudka ahay baa wax ka jabay markaasaa liajli daruura yaa loo tanwiiniyey markaasaa waxaa layihi salaamu llaahi yaa matarun calayha matarudii marka ciraabtii hore bay iska haysataa oo waxaa leeyahay mataru mabniyun calaa addam fi maxali nasbin wanamaa nuwina iiraaran bas ayib marka taas waxaa weeyaan damadii oo damo lagu dari laba damaa looga dhigay faطaliqhaa falasta lahaa bikufin wailaa yalu mafriqaka alxisaamu aw xusaamu dheh nin baa wuxuu ku leeyahay malaha gabar asiga la dhalatay baa nin uu ku cayaaray markaasuu yiri faطaliqhaa falasta lahaa bikufin marka hore anaaba gardarna inan kugu dare iska furuuri wailaa yaclu yeli yeeli waaysidne waxaa kaa dul noqonayo waxaa kaa kor noqonaya alxusaam seef baan madaxa kaaga dhufanaya haddaad furi salaamu llaahi yaa maطrun calayha walaysa calayka yaa maطru salaam saas ayib taas waxa weeyaan isimkii awal mabni ahay oo dama tanwiinkiisa dama ay daruuro keentay asigoo nasba ay keentayna waxaa ka mid eh darabat sadrahaa ilaya wa qaalat yaa cadiyan laqad waqadka alawaaqi waxa weeyaan naag baa waxay leedahay darabat sadrahaa bay garaacday buu ri ilabay ani ilayabay ii garaacday wa qaalad waxay i tiriyey yaa cadiyan yaa cadiyo laqad waqadka ha ku ilaalisa alawaaqi wixii wax ilaali jira ha ku ilaaliyeen macnaha wuxuu leey naagtaasa ii jeceshahay inaan ka dhintay ay ka cabsanaysaan markaasay ilaahay ka baryaysaa inuu sabab iiga dhiga waxyaalihii lagu badbaadi laha ilahay inay u tawfiiri wa idaa kaanat muslima allahu aclam marka fiiri yaa cadiyan ay tiri cadi waa ism cadi bni xaatim waa la yihahda ninka la yaqaano cadi waa magac asoy aheed yaa cadiyu inay tiraahdo daruura keentay marka tanwiin in la geliyo markaasaa layihi tanwiinti haddana damadii waa suurogeli weyse markaasaa waxay tanwiintii oo ay waxay u badesha nasbo marka lama dhahay hadeertan yaa xarfu nidaa cadiyan munaada mansuub calaamat fatxa daahira lama dhahay inamaa waxaa leey cadiyan munaada mabniyun cala dami lmuqadar fi maxali nasbin wa inamaa nuwina diraaran sidaasaa laleeyahay ayib waxaa lamida buu uri musanifka wbidiraarin khusa jamcu yaa waal ilaa maca allahi wuxuu ri wakhusa waxaa la khaas yeelay jamcu yaa iyo wa al in la jamciyo bidiraarin dhibaato inay keenta unbaa lagu khaas yeelay ilaa maca allaahi aysan baahida keenaynin iyo wa maxkihi ljumali jumal midkeeda laga xikaayooday wuxuu leehy musanifka isimka haddii munaada ou noqdo haddii alif iyo laam ku jireen waa laga jaraa mathalan alrajul buu ahaa yagili yaa rajulu alif ilaam waa la goyna ko marka wuxuu ku leeyahay haddii ayna daruuro jirin ya oo xarfu nidaa iyo alla meel laguma kulmi karo markaasuu wuxuu ku leeyahay wa wa khusa waa la khaas yeelay oo waxaa lagu gaar yeelay jamcu ya wa al yaa iyo al in la kulmiyo bidiraarin inay markay dhibaato jirta keliya aan la baneey inay yaa iyo al inay kulmaan ilaa maca allaahi oo ayn idiraaro jirin lafduljalaala haddii loo naadinayo ayadoo alif iyo laam ay ku jirto ya-di waa lala xiriiri karaa ya allaahu ama yaa allaahu labadiba waa ku banaan tahay fiir hadda meeqa yaa allaah yaad leedahay waxa weeyaan waa loo naadi karaa wa maxkiyi ljumal maxkiya ljumal waxa weeyaan ninkii oo jumlo lagu magacaabay haddiiba la helo waaye oo qof lagu magacaabay mathalan nin baa waxaa la yidhaahdaa magaciisa alrajulu munطaliq hadda alrajulu munطaliq mubtada iyo khabar sow ma ahayn nimaaba lagu magacaabay alrajulu munطaliq ninkaas asiga in loo naadiye markii la rabo ashiisa waa loo dhaafa oo waxaa leeyahy arajulu munaliq ala leeyahay liannahu magacayba noqota ayada dhan juz min alismi weeyaan hadiiba le liannahu carabta taabata sharan siibaweyhi bacla waxyaala laysku qabta yaa qof lagu magacaabay tanna in lagu magacaabo baciid ma aha marka ninkii jumlo magac looga dhigoo looga xikaayooday xikaayoy noqotay ama ismuljalaala hadday tahay alif iyo laam inay kulmaan waa badan tahay sidaasuu ku leeyahay ilaa maca allahi wamaa xakiya aljumal marka idilaarki maxaa ka eh ka qowli shaaciri faya lghulaamaani ladaani fara iyaakumaa an tucqibaana shara faya lghulaamaani labadan wiil alladaani kuwaasoo faraa careeranayow iyaakumaa waxaan idinkaga digayaa an tucqibaana sharan inaad sharna soo dhaafisaan ood nagu cirib tiritaan meel baa buug ka dhacay laba wiil baa cararta oo calanka haatinaya qabiilkooday u naadinayaan siday u yidhaahdaan meeshii dagaala ka dhacay qabiilkii waa la laayay soo baxa nin odi ahoo ayaga ka mid ahaa risaale ka daba diray markaasuu risaaladan qabiilka la gaarsiiyo fayalghulaamaani ladaani fara iyaakumaa an tucqibaana shara marka hadda fiiri yaa oo xarfu nidaa waxay ahayd yaa ghulaamaani inuu yidhaahdo keli ay ahayd markaasuu algeliyey waxay taas ka mid tahay idiraarkii waa dhibaataa keentay dhibaataa keentay ilaa haddii lafduljalaala ay tahay dhibaato ma ah waa banaan tahay waa luqa fasiixa waay ama maxki aljumal hadday tahay weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wاlأkharu اllaahuma bالtacwiidi washadaya allaahuma fi qariidi wاlأkharu sida badan allaahuma in la yidhaahdo waa bitacwiidi yadii la gooyey in in macnaha yada la gooyo oo miim loogu soo bedelo hadda waxaan idhi lafdu ljalaala asha ku jirto iyaa in la kulmiyo dhib ma laha oo diraar ma aha waa wax banaan waay saas ay tahay ayadoo banaan oo wax dhib ku jirno yaa allah ama ya allah aad dhihi kartid yaa haddana waxaa badan ina yadi inta la gooyo yadii oo xarfu nidaahi miim gadaasheeda marka lagu soo bedel qaaso allaahu yaa allahu yadi gooy yaa yaa markaad gooy allahu bay noqotay marka waxaa isku darsamaya midii munaadaha ahayd iyo midii kale markaasaa miim la keena allaahuma alaleey marka allaahuma meeshaad ku aragtay xarfu nidaa a ku jiro saas waay markaasuu ku yiri sax waaye ya ya iyo lafduljalaala asha ku jirto in la kulmiyo waa banaan tahay haba ahaatee waxaa badan in ya layska gooyo miim oo isimka gadaa loogaga darayna bedel uu ka noqdo oo wlakharu sida badan allaahuma in la yihahdo waa bitacwiidi bitacwiidi eh, almiim can ilya allaahuma in la yihahdo washada waxaa shaad noqday iyo allaahuma fii qariid in la yidhaahdo shaad waxay ku noqotay ismuljalaalihi oo miim gadaal lagaga daray oo haddana ya ay joogto waxay ahayd haddii ya la keenay inan miimta dambe la keenin liannahu laa yujmac bayna alciwadi walmucawadi canhu ama bayna albadli bayna albadali wاlmubdali canhu yani midkii badl midkii laga badel ahay iyo midkii bedel ahay labadiyaa la kulmiye waxay ahayd imaa inay yaa allaahu la yidhaahdo oo miimta la keenin ama allaahuma in la yidhaahdo yadi la gooyo marka waxaa shaad noqday labadii iska bedelkeed in labadoodi meel lagu kulmiyo oo markaa yallaahuma la yidhaahdo ka qowli shaaciri siduu yiri oo kale inii idaa maa xadathun alama aquulu yallaahuma yallaahuma inii aniga idaa maa xadathun haddii wax ay soo diriyaan ama idaa maa xadathun wax xadath alama haduu nagu na qabsado alama haddii uu macnaha nagu habsado aquulu waxaan idhaahdaa yallaahuma yallaahuma nin fiican waa ninkaas markii wax nala soo gudboodaana xadath aynagu dhacaanba ilaah baan gacanta u taagtaabuu aman yujiibu lmudara idaa dacaahu yakshifu suu subxaanahu wa tacaala asiga weeyaan inii aniga idaa maa xadathun alama dhib hadday nagu dhacaan aquulu waxaan idhahdaa yallaahuma yallaahuma fiiri markaan yaadina waa joogtaa allaahudiin waa oo alifkii laam ku jiray miimkii oo ayada yadii ciwadka ahaan lahayna waa joogaa taas waxaa lagu tiriya shaad wmumkin an yuqaala inahu daruura wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin